الخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور وصحبه أجمعين وعن كجرني المصالح مصالحdu waa didulmafsada soo tacriifiyey sharciga islaamka o dhanna wuxuu ku dhisan yahay waa taxsiilu iyo dar in masaalixdana la xasiliyo mafaasidana la difaaco ayuu ku dhisan yahay idan masaalixdu waa jalb lmaslaxa jalb lmaslaxa in maslaxa lasoo jiido waxaa ku dhisan sharciga oo dhan wuxuu u qeybiyey saddex qaybood wax sharcigu ictibaarayo inuu xigmo yahay oo lagu dhisay markaa waxa weeyaan xukunka sharciga waana masaa'ilkii qiyaasaadka oo dhan waatan ka soo hadal idan maslaxo sharcigu uu ictibaarayo daliil baa loo hayaa khaasa sida markaa waxa weeyaan inta badan waxa daruuriyaadka shantaa ku dhisan oo dhan haddii qiyaas loo hayo xifdulcaqli wax kastoo wax sakhraamiya khamrida oo kale waa la xaaraantinimeeyey xikmadda loo xaaraantinimeeyey waxaa munaasib u ah in la yidhahdo waa iskaarka id wax kastoo wax sakhraamiya waan waxaan odhanaynaa waxa weeyaan waa xifdulcaqli mamnuuc bay noqonaysaa idna halkaasaa lagu dhisaya marka waa noocii qiyaasaadka o waa kii badan iyo tusaalayaal badanaan ka bixin in qofka laga manciyo inuu dadka kala xukmiyo isaga oo markaa waxa weeyaan cadhaysan xigmada loola jeedo waaa eh, laga fahmaya inay tahay inuu macnaha maskaxdiisa ay weli tashwiishu ku jiro oo xukunka sawaabka heli maayo idan wax kastoo la halmaana eh, cadhada raaca alla xukun baa laodhanaya iyo tusaalayaashii badnaydeen soo arag idan taasi sharcigaa markaa ay ixtibaaraya wax sharcigu maslaxo sharcigu ilqeeyey may ictibaarin idan taa waxaan uu ku soo tusaaleeyey maslaxa way ku jirtaa shaki kuma jiro inay maslaxa ku jirto laakiin waa maslaxo sharciga ka hor imanaysa idan taasina lama qaadanayo lama qaadanayo sida fatwadii uu bixiyey yaxya ibni yaxya leythi oo ninkii markaa waxa weeyaan ku dhacay fii shahri ramadaan waaqaca imraatahu amatahu ama sawjatahu iyo wixii lamid xukunkii markii u fadwooday sheekhu wuxuu yidhi waa inaad xoraysa buu yidhi addoon ama addoon maxaad markaa kugu kelifay baa layidhi tiyo ay horeyso shahru ramadaan waa inaad soonta baa layihi shahrayni mutataabicay idan isaga cidqigu waxba kumaahe markii su-aashii la weydiiyey layidhi maxaa kuu kelifay inaad u fadwato inuu laba bilooda mutataabica uu soomo dee wuxuu yidhi waa waxaa loo soo dejiyey buu yidhi markaa axkaamta waa la radici waa sajri waxaa loo soo dejiyey markaa cuquubaadka caynkan oo kale ah ama kafaaraadka caynkan oo kale ah marka isaga marka loo eego wadarkiisa iyo xaajada gudashadiisa marka loo eego fii jambi ictaaqu raqaba de wuxuu ictaaqu raqaba waxba ma arkaya buui markaaba u xoreyn idan waxa laga yaaba haddana marka la naftiisii u qurxisa buui laakiin dib ugu noqon maayo hadduu laba biloodoo mutataabica uu soomo idan dhinaca wuxuu ka eegay sajriga laakiin kamuuna eegin inay maslaxadani tacaarudayso nas waadaliilku isuma kala saarin boqor markaa waxa weyaan awoodaya intaasoo qof inuu xoreeyo maalin keliya iyo qof faqiira bal labadaba waxaa la yidhi waxa la horreysiiyo markaa waxa weyan ictaaqu raqaba shaarica xakiimkiina wuu la socdaa dee in dadku markaa wanisku mustawaahayn xagga hantida iyo dhinacaas haddana ma eh, ictibaarin idan shaaricu ma ictibaarin arrintaas wuu ilqeeyey idoo maslaxa la ictibaarayo ma aha maslaxada u dambaysee marka aan ku jiray waxay ahayd nas sharciya oo mucayan ah oo ictibaaray ma jiro mid ilqeeyeyna ma jiro idan hadduu nas ilqeeyaa uu jiro sida tan haddaan soo dhaafnay qaybta labaad ayuu ka mid noqonaya oo wuxuu ka mid noqonaya masaalixda la ilqeeyey aan la qaadanayn nas mucayanahoo ayidayaa ma jiro nas mucayana oo tacaarudayaana ma jiro laakiin halkay soo hoos galaysaa nidhi maqaasida guud ee sharciga ayay ku hoos jirta walow daliil khaas ayaan loo hayninbe waana ta lagu magacaabo almasaalix almursala ama almaslaxat almursala ta la yidhaahda wey marka qeybtani ama qismigani waa xukunka oo lagu dhiso ee dafcu darar tiyo markaa waxa weyn la eegayo in qofka laga difaacayo darar ama maslaxo la soo jiidayo idan maslaxa ku dhisan idan waa waa qismigii maslaxadee maslaxa hadday meesha timaadana dee mafsadadii waa la difaacay laakiin maxaa loogu magacaabay baa layihi masaalix almursala waxa la sharcigu wuu idlaaqay oo nas mucayan ahoo ictibaarayaa si gaara ah u ictibaarayaana ma jiro mid si gaara ah u naqdinaya oo uga hor imanayaana ma jiree maqaasida guuda shareecadday soo hoos galaysaa marka qaybtaasa waxa lahahdaa masaalix almursala marka taas baan ku jirray wuxuu yihi watanqasimu ilaa alaaati aqsaam saddex qaybood bay u qaybsantaa wa yusamaa hada alqismu almaslaxat almursala maslaxa mursalatan la yidhaahdo aw alistislaax wainamaa kaanat mursalatan waxaa mursalo loo yidhi liannahaa udliqat waa la idlaaqay falam yarid fii nasi sharci ictibaaruhaa walaa ilqaa'uha nas sharciya oo ictibaare lama hayo laakiin marka laleeyahay falam yarid fii nasi sharci ictibaaruhaa hadhow wuxuyna odhan doonaa saddex qaybood buu kala saari doonaa wax rutbatu daruuriyaad gaadhsiisa wax ka hooseeya rutbatulxaajiyaad la yidhahdo wax rutbatu taxsiiniyaad la saddexdaasuu kala saari doonaa idan dhammaantoodba maqaasida sharciga way ku hoos jiraan laakiin way kala xoogan yihiin markaa nas ictibaari ma jirada waxaa loola jeedaa mid khaasa ah. maqaasida guud laakiin way ku jirtaa ee masaalixda guud ee la eegay taa way ku jirtaa marka falam yarid fii nasin sharc ictibaaruhaa walaa ilqaauhaa taa ilqaauhaa iyada waa inaan nas ilqeeye waa inaan la haynin waayo haddii nas ilqeeye la hayo waxaa la odhanaya waa maslaxa mulqaad sidii tii haddaan ka soo baxnay laakiin nas gaarahoo ahoo ayidaya lama hayee maqaasida guud bay ku hoos jirtaa walaakinahaa qad tufhamu min tafaariiqi shareeca shareecadda uunbaa markaa qaybaheeda laga fahmayaa iyo aqsaamteeda waxayna u qaybsantaha buu yihi saddex qaybood qaybta koowaad iyada waa la xujaysanaya labada qaybood ee kalena lama xujaysanayo ilaa in daliil loo helo mooyaan way daciifsan tahay ta hore waxa weeyaan qofka oo ku dhisa shay maslaxo daruuriya oo aan laga maarmin nas mucayanana looma hayo tusaalehaad ku fahmi doonta nas mucayana looma hayo laakiin maqaasida guud bay ku jirtaa waana maslaxo weyn oon laga maarmi karinoo daruuro ah idintaa ha la xujaysto daliilkan ha lagu ictiro idin dadka ha lagu waajibiyo marka hadday markaa waxa weya dhib keenayso dafci mafsada ay tahayna ha la xaaraantinimeeyo daliil gaara u keen haddii lagu dhaahdo fii haadihi mas'ala waa masaladan caynta ah ee maslaxada u heli maysa laakiin maqaasida guud baad u helaysa ee shareecada iyo ka hoos jirta tusaalahanaad ku arki maa kaana fii rutbati daruuriyaat wixii martabatu daruuriyaad gaadhsiisan wahuwa maa laa hinan lilcibaadi canhu waa waxa addoommadu aanay ka maarmaynin xifdi daruuriyaadkuba gaadhsiisan yahay shantii kuliyaadka la odhan jiray buuna soo galaya oo waxaa ka mid a ah ka xifdi diin shaygani diintu inoo xifdiyaya maslaxa diinta inoo xifdiyaysa weeyaan idan dadkaan ku waajibino walow daliil gaarayaynaan u hayninb waa sida wanafsi maslaxa nafta inoo xifdiyaysa walow daliil khaasaba yaynaan hayninbe shay haddii lagu lagu dhaco naftii halaagsamayso shaygan markaa daliil gaara ah u keen layna odhan maayo laakiin maslaxadii qawaaciddii guud iyo maqaasidii guud iyo inay shareecaddu guud ahaan ku dhisan tahay jalbulmaslaxa ayaanu soo deliishanayna walcaqli walnasab walmaal de waa shanta kuliyaadka la ydhahdo ee shareecadda islaamku ilaalisa idin xifdu diin waa ilaalisa qofka murtadkaa waata la leeyahay hala dilo diinta la xifdiyayo nafta annafsu binafsi qofka naf dila waa in la dilo waa xifdu binafsi caqliga waa tashaarib alkhamriga la xadaayo waa caqligi nasabkii waata zinadii markaa qofka ee xuduudda loo soo dejiyey nasabkii baa la ilaalinaya maalkii waa kasaariqa markaa qadculyadii lagu samaynayo waxaasoo dhan idan marka halkaa waxaan ka fahmaynaa wax kasta oo intaa ku xadgudbaa inay daruuriyaadka yihiin shayada shantii waa daruuriyaad tusaaluyna siiyey wa min daalika waxaa ka mid a ah, ijbaarul weliga oo waajib lagaga dhigoo lagu qasbo calaa irdaaci sagiiri ilmaha sagiirka ah inuu irdaac u sameeyo oo haddii markaa waxa weeyaan hooyadii ay joogto in laydhaa irdaac u sameeyo haddaanay jirinna cid kale loo iijaaro oo dumara oo irdaa u samee la yidhaah iyo wa tarbiyatihi tarbiyadiisa in lagu qasbo oo wixii hanti ku baxaya uu bixiyo iyo wa shiraayi madcuumihi wa malbuusihi waxau xidhanayo wuxuu cabayo iyo wuxuu cunayaba in u iibi laydha idan waxaan leenahy waa daruuriyaad waayo haddii kale ma noolaanayo oo ama diintiisibaa lumi oo wuxuu noqonayaa wax markaa waxa weeyaan aan dee tarbiyad markaan la siinin dariiqii ka baxay ama naftiisii ayaa lumi oo waxaa ku dhici halaag xagga nafta ah, haddii madcuumkiisa iyo mashruub iyo wuxuu cabiyo wuxuu cuni la siin waayo idan shaygaasi yaan daliil gaara loo helin laakiin maxay hoos jirtaa baa laleeyahay maqaasida guud ee sharciga marka taasi waa taa waana waxa loo wixii daruuriyaad uun ah ee ilaalinaya intaa waqad ikhtalafa alculamaau fi lixtijaaji way isku khilaafeen culammadu fi lixtijaaji bilmaslaxati almursala in la xujaysto maslaxada mursalada ah ee deliil mucayana aan loo haynin allatii min hada alqismi taasoo qeybtan ka mid a min hada alqismid wuxuu ula jeedaa qeybtani daruuriyaadka ah labada qayboode kale lama xujaysanayo laakiin qeybtan daruuriyadee hadda ugu horeysa in la xujaysto way isku khilaafeen buui fadahaba maalik wa bacdu shaaficiya inkastoo arrintaas tafriiqaasi ay u baahan tahay inuu qofku dib ugu soo eego oo ay daruuriyaadka ah walow daliil mucayana yaan loo haynin ee maqaasida guud soo dhesoo hoos galaysa waxa weeyaan jumhuuru ahlilcilmi marka xaqiiqada loo fiirsado way ixtibaaraya daliil bayna ka dhigayaan laakiin halkan waxa wa isku khilaafeen in la xujaysto waxaa markaa ku tegey buu hi maalik iyo bacdu shaaficiya ilaa annahaa xujatu waa xujay yidhaahdeen wain lam yucaadidhaa daliilu mucayan yaanuu daliil mucayani xoojinbe eh waa la xujaysanaya liannahaa min maqaasidi shareecati shareecadda maqaasideeda weeye maqaasida shareecada waxaa ka mid a ah xifdu xifdu nafsi xifdu lcaqli xifdu lnasab xifdu lmaal marka waa maqaasidii shareecada wey wanusiba ila ljumhuuri anaha anahum laa yaxtajuuna biha halkaa wanusiba ila ljumhuur uu leeyahay fiihi nadr waa in dib loogu noqdo bal waxaad mooddaa markay aimadu ka hadlayaan inay leeyihiin waxa weeyaan cid diidanitan ma jirto cid diidani ma jirto bal labada dambe khilaafuu ku jiraa cala alaqal waxaa la odhan karaa akaru ahlilcilmi ama jumhuurtu way ictibaarayaan hadday isagu dadiidaan waa dad kooban waa dad kooban weya marka halkan wuxuu yidhi maalikiyadii bacdu shaaficiya way ictibaareen waxaana loo nisbeeyey buuhi jumhuurta anahum laa yaxtajuuna biha inaanay xujaysanayn markaa bal akaru ahlilcilmi wuu xujaysanayaan biha lianna dalika yuaddii waa daliilka cidda diidan weeyaan lianna daalika arrinkaasi markaan daliil mucayana loo haynin ee maqaasida guudunay soo hoos galayso yu-addii wuxuu keenayaa ilaa wadci sharci bira'yi in sharciga lagu dejiyo ra'yi idan ra'yi laguma dejin masaladana ra'yi maaha bal waa maqaasidii shareecadda ku binaysanta haddii maqaasida shareecadda la xujaysan waayo iyo ruuxdeeda iyo qawaaciddeeda guude kulligaa ah. idan markaa wax badanoo sharcigaaba ayaa baaba'ay idan waxay noqonaysaa masalo kasta in daliil mucayana loo helo taasna cusri iyo culays baa ku jira marka waxaan odhanaynaa maaha wadcu ra'yi bidi qowlkaa odhanaya in jumhuurta uu u nisbeeyey markaa sheekhu inay madhabuljumhuur ay tahayna iyadna waa in dib loogu noqdo kutubta usuulu fiqiga bal akaru ahlilcilmi way xujaysanayeen ayra ana alqaraafi laakiin buu yihi qaraafi shihaabudiin alqaraafi waa faqiih usuuliyo maalikiya qaraafana markaa waa maqaabil ku yaal masar halkaasaa loo nisbeeyey baa markaa sheekhiisiibaa mar uu habsaamay ayaa wuxuu yihi maa jaaa alqaraafiyu buui muna qaraafi imanin buui qaraafi de waa maqaabirtuu soo marayey weya markuu xaggaa ka imanayo adarsiga imanayo maqaabir mashhuura weya masar ku taalo oo culimo badani ku aasan yihiin sida waxa weyaan imaam daxaawi iyo marka ay ku jiraan wey marka halkuu markaas soo mari jiray waa kii sheekhu ku yidhi markaa ayna alqaraafiy iyo maa jaaa alqaraafiy cibaaro saaw eeg qaraafi muuna yimin macnaha wuxuu jeeda kii maqaabirta halkaa dhankaa ka imanayay dabadeedna waa lagu laqaba u noqotay imaam weyne usuuliya weyan oo faqiiha ah, oo min akaabir culamaai almaalikiya shihaabudiin alqaraafi dakara fi tanqiix wuxuu ku sheegay tanqiixiisa ana caamata alculamaa yaxtajuuna bilmaslaxati almursala idan waa sidaa sidaa uu sheekhu khilaafi sheegay weya aynay ahayn in jumhuurta loo nisbeeyo inay diidan yihiin waayo waa maqaasidii guuda shareecada caamat alculamaa waxay xujaystaan buu yidhi bilmaslaxati almursala allatii taasoo min haada alqismi qaybtan ka tirsan wa haadaa huwa alaqrab waana sida aqrabkii ugu dhow waayo waa maqaasidii sharciga walaysa daalika min wadci sharci bira'yi maaha in sharciga lagu dejinayo ra'yi rayi ma tan rayi ma rayigu waa markaan wax adilo ah oo ku xoojinaya aanu jirin inamaa huwa binaau lxukmi waa xukunka oo lagu bineeyo calaa maqaasidi shareecati shareecadda maqaasideeda iyo welijeedooyinkeeda marka qaybtaasi oo daruuriyaadka masaalix almursaladii qaybta daruuriyaadka waa la xujaysanaya qaybaha kale iyagu waa wixii deliil mucayana haysta wax daliil mucayani wuu ka hor yimiday labadaa qayboodunba haysoo maha wixii mursalo taha iyada lama yidha masaalix almursala lama mid waxa dhaha maslaxa muuqaat midna waxa odhanayaa maslaxa muctabara oo sharci bay haysataa waa kuwii adilada aynu ka bixinay dersigii hore maxaa hadhay marka maslaxa almursala waa la idlaaqay mursalaba saasaa loo leeyahay deliil gaara ma haysato laakiin halkay ka hoos jirtaa harhka maqaasiday ku jirta taa harhka maqaasida ku jirta idin maqaasida shareecadu waa maslaxada dadka inay ilaaliso soo ma maslaxadiina ma isku midba maslaxa daruuriya jirta soo ma oo haddii qofku waayo dee noloshiisii ama acdaadiisii ama jirhkiisii ama hantidiisii ama diintiisii ama naftiisi ay lumayso taa maxaa la odhanayaa waa maslaxa daruuriya la leeyahy waan tan iminka maslaxana waxaa la odhanayaa waa tan labaad iminka bilaabayna maslaxa way ku jirtaa laakiin waa maslaxo calaa martabati alxaajiya ayay gaadhsiisanta waa loo baahan yahay xaajiyaad baa la ydhaha laakiin daruuriyaad ma qofku wuu noolaan karaa iyada la'aanteed xaajadii way jirtaa laakiin waa la noolaanaya oo waxa lagama yaabo dayaacu diin inay qofkii ku dhacdo hadduu waayo dayaacu nafsi dayaacu alcudwi dayaacu almaal ma imanayo midna waxa weeyaan taxsiiniyaad waa nooc iska kamaaliyaad una labadan dambe iyada lama xujaysanayo maslaxa ha ku jirtay ha laakiin waa in daliil mucayana loo hela waa in daliil mucayana iyada loo hela baa la odhanaya marka waa in saas loo kala oo maan la odhanayn maqaasidii shareecadii ka hoos jirta ta horeba maqaasida shareecadunbay ka hoos jirta tan iminka daruuriyaadka oo waata la xujaystay haddana aynuhi jumhuurta xujaystaan inkastuu khilaaf ku jiro laakiin waxaa laleeyahay tani daruiyada waxa xoojinaya maqaasida shareecadii ka hoos jirta waxa u raacsan inay iyadii tahay maxay daruuri laakiin labadan kale heer daruuri ma gaadhsiisana midna waa heer xaaji gaadhsiisan tahay midna waa heer kamaaliyaad iyo taxsiiniyaad marka saasay u kala saaraan markaa qaybta iyada waa la xujaysanaya qaybta labaad ama martabada labaad maa kaana fii rutbati alxaajiyaat maslaxo gaadhsiisan martabat alxaajiyaat wa huwa maa yaxtaaju ilayh waa waxa uu u baahan yahay qofku walam yasil ilaa xaddi daruura laakiin xaddu daruura ma gaadhin ka tamkiin ilab tusaaluyna siiye waxaa ka mid a ka tamkiin ilabi min ijbaari ibnatihi alsagiira ka tamkiin ilab in aabbaha la makansiiyo oo loo ogolaado min ijbaari ibnatihi asagiira inintiisa markaa yar oo aan sagiirada waxa halkaa ku baxaya kuwii kale inuu ku qasbo cala nikaax nikaax inuu ku qasbo xirsan calaa maslaxatiha tiyo la ilaalinaayo maslaxadeeda khawfa fawaati lkufi iyadoo laga cabsoonayo haddii weliga loo dhiibi waayo oo la makansiin waayo ijbaarka in qofkii kufiga ahaa ee u dhigmaayay uu ka tego oo ay ku dhacdo markaa qofkan kuf iyada wahay markaa ulajeedadu waxa weeyaan in aabbaha la makansiiyo inuu ijbaar sameeyo oo ibnatihii uu ku qasbo maxay nikaaxa oo isagu uu u dooro sawjka dabadeed hadday iyadu diidma keento uu ku idhaa waad ku qasbanta maslaxadeedaa la eegayaa maslaxadeeda ayaa la eegaya maxaad ku binaysay xukunkan markaad leedahay aabbaha waa loo ogolyahay inuu ijbaaro waxaan ku bineeyey xukunkani maslaxa almursala waa taa weya maslaxada mursalada oo gaadhsiisan martabatu xaajiyaati martabatu daruuriyada aan gaadhsiisnayn waa limaslaxatiha iyada maslaxadeedaan eegaya sababtoo ah ee inta badan ee ragga iyo macrifadiisa dee waalidkaa uga aqoon badan saas laajligeed maslaxadeedii ayaan eegeynaa waa khawfa fawaatil kufci hadday diiddo oo iyada hadalkeeda qaadno hadhow qofka kufciga ee u dhigmaaya ee aabbaheedu uu soo doolay ayaa dhaafaya marka markaay ku dhacaysaa cidan kufrigeeda u yahay saasbaa markaa waxa weyn lagu bineeyey laakiin waa maxay ma ba daruuriyaad maaha sababtoo ah hadday kufci weydo oo qof markaa wax weyn kunfaacadina dhinacyo badan baa laga eegayahay ma noqonayso inay xayaatadiibaa markaa la odhanayo xayaatadii way daa'imaysaa oo sideeda iska ahaanaysaa daruurana maaha de daruurana maaha oo lama odhanayo markaa waxa weeyaan maslaxadan iminka hadday ka tegto nolosheediibaa haliskaleysa maa la odhanaya may dayaanadeediibaa haliskaleysa lama odhanayo haddaan kafaacadu ahayn xaggii diinta lama odhanayo markaa waxa weeyaan waxa weeyaan caqligeedii iyo nasabkeedii iyo maalkeedii iyo wixiibaa ayaa markaa khatar geliyana lama odhanayo idan martabatu xaajiyaad bay gaadhsiisanta fa ina daalika laa daruurata fiih maslaxada caynkaasiya daruura kuma jirto laakinahu muxtaajun ilayh waa loo baahan yahay fii taxsiili lmasaalixi masaalixda xaasilitaankeeda waa loo baahan yahay markaa waa taxsiilu lmasaalix waqad nusiba ilaa maalik qaybtani waa la diiday xujaysankeeda haddaan loo haynin deliil mucayana idan weligii ma odhanayno ijbaarkii wuu kuu bannaan yahay hadduu dha markaa anigu ijbaarkii wuu ii bannaan yahay weligii oo maxaa deliilo ah maslaxat almursala maslaxat almursaladaas maxay tahay haweeneydii baan maslaxadeedii ilaalinaya khawfa fawaati lkufri marka saas bay maslaxadii ay tahay marka waxaa laleeyahay xujo kuu noqon mayso maslaxadaas waayo maslaxadani waa masaalix almursala waxayna gaadhsiisan tahay calaa xaddi alxaajiyaad ee daruuriyaad ma gaadhsiisna daliil mucayana laakiin keena kugu oo kuu ogol inaadinaad markaa wax inaad khasabto hadduu markaa ku dhaa qaala rasuulullaahi sala allahu alay slam khalaas waan ka hadhaynaa dee markaa soo ma way ah, daliil buu keenay mucayana ah, ama qiyaas xooggan buu keenay oo shay laba shay oo laskaga qiyaas qaden sidii kuwii horoo kale haddii intaba la waayo bes weeyaan maslaxada keliya kugu filaan maysaba inaad inaad xujaysato waana masalo kule eh, markaa waxaa la odhanayaa haddii eh, sakiiradaasi hadday tahay sakiira bikrad ah oo aan qaangaadhin oan qaangaadhin oo markaa waxa weyaan xaddulbuluuq aan gaadhin waay sakiiradii baan u kala saaraynaa dee mid qaangaadhay iyo mid aan qaangaadhin haddiina markaa qaangaadhin oyna eh, xaddulbuluuq aanay gaadhin muu qasbaya haa uu qasbaya waana loo ogoliya maxaa deliilu ah inaan iyada lala tashanaynin oo aabbaha uun arrintaa uu dhammaynayo daliil mucayana la haysta maslaxadoo keliya lama haysto waa waxa weeyaan anna abaabakar radia allaahu canhu sawaja caaishata wahiya sagiirata dabadeed caaisha ma odhan rasuulku oo sidaynu markaa waxa weyan zawaajkii uu dhici idan iyadii waa inaan la tashanaa ama hadhow horta ha weynaato hadhow la tashanal ma odhan welidaa waxa weya daliilkaasi wuxuu waa daliil mucayana maan loo hayn daliil mucayana loo haya idan waa la ictibaaraya ama ka waran haddii qaan gaadho haddii qaan gaadho oo maslaxaddana la eego waxaan leenahay maslaxadaa lama ictibaarayo imaa inaana daliilu haynin wa imaa in daliil loo hayo daliil horta looma hayo xoojinaya bal mid mucaaradaynaya la haya waa daliilkee marka haweenaydii rasuulka u timid ee tihi aabbahay waxa igu qasbayaa ibna cammihi aniguna raalli kamey khiyaarka adaa le buuli khiyaarka adigaa le buuli idan xadiiska maxaa loo xujaysanaya inaanu qasbaynin markay markaa waxa weyan ay qaangaadho oo iyadaa markaa ikhtiyaarka marka taabay jumhuurtuna idhaahdaan wuu qasbaya oo ay u soo deliishanayaan maslaxadani markaa maslaxadani markaa ma soconayso sababtoo ah halkaasi daliil tacaarudayaaba jiraba ah, daliil tacaarudayaaba jira tanna daliil ayidayaa jira midna daliil tacaarudayo mid ayidayo mid ayidayo macayana mid nooma hayne waa maqaasidaa guudubay ku jirta marka wixii daruuri gaadhsiisanna ha la qaato wixii xaajiya taxsiiniyadana yaan ujaysan walidaa tan halkan sheekh wuxu uhi waqad nusiba ilaa maalik maalik baa loo nisbeeyey alixtijaaja bilmaslaxati almursala inuu xujaysto maslaxada mursalada ah allatii taasoo min haada alqismi qismigan ka tirsan buuhi aydan muxuu aydan u yidhi dee waayo horena maalik baa loo nisbeeyey oo waa ki xagga hore ku soo yidhi fadahaba maalik wabacdu shaaficiya ilaa annahaa xujatu marka halkanna maalik tanna wuu qabaa oo waa loo nisbeeyey laakiin saaxibu rawdaha ibnu qudaama waxa uu yidhi anuu khilaaf ma ogi buu yidhi inaan labadan la xujaysanayn ilaa in daliil mucayana loo haya maahay laa naclamu khilaaf marka waa ijmac buu leey aimo kalena ijmac bay soo naqliyeen waxay dhahdeen un masaalix almursalada waxaa la xujaysanayaa unta calaa gaadhsiisan xad daruuriyaata laakiin labadan kale lama xujaysanayo ilaa goorma maahine in daliil mucayana oo xoojinaya la hela maahay وkhaaلفa في ذلika cاamaة أهلi العilmi way khilaafeentaa falam yujawisuu الاxtijaaجa biha mayna banaynin inay xujaystaan lianna dalika yakuunu wadcan lisharci arrinkaasi wuxuu noqonayaa inaad sharciga dejisay adu ood ku ku binaysay uun maslaxad adu aad moodanayso inay maslaxo tahay bira'yi waa waxa weeyaan yakuunu wadcan lisharci bira'yi waa sharcigii oo loo adeegsaday ra'yi ilaa an yucaadidahaa daliilun min asharci ilaa inuu xoojiyo daliil sharciihi maahin fa bihaa xiinaydin markaa waa la xujaysan xiina idaa caadada daliilun sharci daliil sharci hadduu maslaxadan i xoojiyo waa la xujaysanaya id low uxtuja bihaa haddii la xujaysto min kayri daliilin mucaadidin daliil xoojinaya la'aantii la addaa daalika ilaa takyiiri sharaa'ici arinkaasi muxuu ina gaadhsiinayaa ama muxuu keenayaa in sharaa'icdii qof walba ra'yigiisa uu ku isticmaalo waa likhtilaafi taqdiirinnaasi waa iskukhilaafida dadku ay isku khilaafsan yihiin lilxaajaat xaajaadka iyo sida loo qiyaaso dadka isku wada mid maaha shay aan xaajaad ba ahayn ama xaajiyaad ba ahayn buu qofka odhanaya waa xaaji qof kalena wuxuu ka odhanaya markaa waxa weeyaan eh, martabatu xaajiyun buu gaadhsiinyahy iyo ma gaadhsiisna dadkuna taqdiirkoodu isku mid maaha idan waa in daliil mucayana la qaybtaasi markaa waa qaybta qaybta u dambaysa ee saddexaadna maa kaana fii rubati taxsiiniyaat martabatu taxsiiniyaat iyo watatmiimaat waa dhammaystira uun idan xataa xaaje laguma idlaaqi karo waa iska tatmiimaadku wa huwa mastuxsina caadatan waa waxa caada ahaan la wanaajisto un waa shay xasana min kayri ixtiyaajin ilayhi iyadoon loo baahnayn daruuro hadalkeeda loomama baahno walam tulji ilayhi daruuratu daruurana inaguma kelifin daruura inagu keliftayna ma jirto ka ricaayati axsani lmanaahiji manaahijta ta ugu fiican inaan ilaalino fii makaarim alakhlaaq oo ku tacalluqa akhlaaqda makaarimteed makaarim alakhlaaq walmucaamalaat markaa mucaamalaadka iyo makaarimulakhlaaqa iyo in markaan manhaj u eegeyno u dejinayno axsanulmanaahiji inaan doorano halka aduu manhajdo laba manhaj oy labada manhaj ku kala fiican yihiin ka ugu wanaagsan in la qaato oo kale ayuu ujeeda waa iska taxsiiniyaad way labadiba way wanaagsan yihin tusaalu laakinina siiye kale taas tusaale guud weeyaan tusaale gaar ah wa min amhilati daalika taxsiiniyaadka tusaalihiisa waxaa ka mid a ah, tacliilu ishtiraadi lweliyi weliga shardiyitaankiisa loo shardiyayo fii caqdi nikaaxi nikaaxa gunidkiisa inuu nikaax isagu gunto oo weliga uu la mubaasharoodo oo isagu markaa waxa weyan uu goobjoog ka noqdo ishtiraad weligaa loo shardiyo in lagu cileeyo iminka tii hore tii horeba ishtiraadulweliyun soo maahay weli baa meesha ku jira oo ku qasbaya markaa sakiiradii haddaan weligaasi qasabka aanu samaynin shay xaajiya ayaa meesha ku baxaya baa layidhi laakiin aan daruuri gaadsiisnin oo waa in fawtulkufig eh, uu ka tego tanna waa inagoo isla masaladii uun ah oon idhaahna weliga hadda laakiin aabbihii kani maaha weligu in uu goobjoog ka noqdo caqdu nikaaxa waxaa maslaxa ku jirta oo waxaa lagu cilaynayaa waa biannahu lidafci shubhati tawaqaani اlmar'ati waa dufaacaan dufaacayno tawaqaanilmar'ati haweenaydu inay u baahan tahay ila rijaali rag wuxuu ujeedaa haweeneyda shay muruu'adeeda meel kaga dhacaya ayaa jira oo waa in la ogaado inay baahi ragii hayso tawaqaani ilmar'ati lirijaal idan waa nooc macnaha waxa weeyaan muru'adeedii meel kaga dhacay hadday markaa iyadu la mubaasharooto caqdu nikaaxa oo iyada lagu daayo oo la idhaha weliba yaanu jirin waxaa lagu tuhmayaa tawaqaani ilmar'ati lirijaal inay iyadu markaa rag ay u baahan tahay shaygaasina waa shay muru'adeedii meel kaga dhacaya idan si arintaasi muruuadeeda meel uga dhacaya meesha aanu uu imanin waa inaan idhaahno weligii waa inuu weligoo jooga waxaan ku cilaynaynaa waa eh, dafcan lihaadihi shubha duaanshubhadani dufaacayn ayaan weligii u shardayna inuu meesha joogo laakiin arintaasi tuhmadda lagu tuhmaayo inay tawaqaanulmara ayay u baahan tahay markaa rag oo kale ma arrin daruuri gaadhsiisan baa la ma arrin xaaji gaadhsiisan baa may waa iska arrin un kamaaliyaad iyo iyo taxsiiniyaad ah tuhum la-aanta aan lagu tuhmaynin waa taxsiiniyaad in lagu tuhmaana dee arrin waxba yeelaysa ma marka taasba ayaa loo shardiyayaa weligii inuu meesha yimaado marka tusaale ahaan biqadri nadr iminka hadii la hahdo weligii inuu yimaadaa waan waajibineynaa iminka laakiin biqadri nadri adilada weliga waajibinaysa taa halkaa iska dhig adilo gaaraa jirtaba oo weligii inuu laa nikaaxa ilaa biweliy ta hadda lagama hadlayo haddaanay markaa taasi jiri lahayn oo qofuu odhan lahaa weliga oo meesha goobjoog ha noqda waa waajib maslaxaanan ku biniyey maslaxadaad ku binaysa waa maxay haddaan haweenayda ku dayno mubaasharatu nikaax waxaa lagu tuhmayaa tawaqaanuha ila rijaal taasna waa arrin muruu'adeedii meel kaga dhacaysa idan waa inuu jooga haddaanay jirin adilo weliga waajibinaysaa maxaan odhan lahay waxba looma baahnayn odhan lahayn iyadaas iyadaa markaas ka dhamaysanleh saas wey welina looma baahna odhan laha waa hana waajibin baan odhan lahay sababtoo ah eh, shubhadan difaaceedu maslaxaa ku jirtee waa maslaxo gaadhsiisan taxsiiniyaad ee maaha maslaxo xaajiyaad iyo daruuriyaad midna ma gaadhsiisan laakiin de imika waxaba jirtaba adilo waajibinaysa in weligii meesha uu markaa nikaaxii uu goobjoog ka noqdo taasi markaa adilo mucayana haysataa badda adilo mucayan haysataa maslaxadani la-aanteedba marka maslaxata waa masaalix almursala oo taxsiiniyaad ah daliilla way haysataa oo waxa weyaan dee weligii inuu goobjoog ka noqdo nikaaxi baan sixi maayo marka hadda mar labaad u fiirso wa min amhilati daalika tacliilu ishtiraadi lweliyi weliga shardiyitaankiisa weli shardiyidda weliga oon ku cilayno weeyaan fii caqdi nikaaxi nikaaxa gunitaankiisa aan ku cilayno biannahu xuduurkaa weligu xaadirayaa waa lidafci shubhati tawaqaani اlmar'ati difaac aan difaacayno baahi haweeneydu ay u baahan tahay in lagu tuhmo ila rijaali ragga waa la fahmay soo ma in eh, tawalad hadday laakiin tawalido daalika caqdigaas hadday goonideeda u tawalido maxaa lagu tuhmi lahaa tawaqaanuha ila rijaal binafsihaa nafteeda hadday iyadoo la mubaasharooto id duhuuru tawaqaaniha soo daahirid uu soo daahiro baahi ay u qabto ragguna waa kayru laa'iqin bilmuruu'ati wuxuuna u cuntamaynin xagga muruu'adeeda iyaanu cuntamin baa laleeyahy eh, laakiin waxaa la dhaha haddii si kale lagu cileeyo ka war oo waxay dhahen shuraaxdu haddii lagu cileeyo arrin kale oo la yidhaahdo dumarku had iyo jeer macrifo uma leh ragga oo waxaa laga yaabaa inay ku dagato shacaaraad iska been ah sida intooda intooda badanba hadda ugu badan yihiin wuxuu ku akriyun ba iyadu qaadanaysa maskaxay wax ku kala saarto ma jirto waa naaqisaat alcaqli wadiin welidaa qof khibrad u leh waa weligii inuu weligii markaa isagu arintii uu soo tadahulo xaaja ku jirta maslaxad baa ku jirta maslaxadda ku jirta waa maxay iyadoo raggii ma kala garanayso marka waxaa laga yaabaa inay ku dagato markaa maslaxad weyn baa ku dhaafaysa oo ciddii markaa waxa weyaan u cuntamaysay ayaa ku dhaafaysa qaybta labaad mayna noqona marka ha macnaa ciladunbaa cilada shayga lagu kala cilaynayo unbaa kala duwan haddaan ku cilayno lidafci tawaqaani almar'a ila rijaal taas taxsiiniyaad bay noqon haddaan ku cilayno goobjooga weliguu goobjoog noqonayaa waxaan ku cilaynaynaa sababtoo ah isaga macrifo ule ragga iyaduuse macrifo uma leh welida hadday iyadu la mubaasharooto waxay markaa ku dhacaysaa cid aan munaasibba u ahayn cid maslaxad weyn bay halkaa ku dhaafaysa taasi markaa maxay noqonaysaa qaybtii qaybtii labaad ee haddaynu ka soo gudubnay ee xaajiyaadka ayay galaysaa intaa marka uu sheegay ee wuxuu ihi waqad ittafaqa ahlulcilmi ahlulcilmigu waxay isku waafaqeen calaa annahu laa yajuusu alixtijaaju bilmaslaxati اlmursala inaanay bannaanayn in la xujaysto maslaxada mursalada ah in kaanad min hada alqismi waa qeybtee waa tan u dambaysa taxsiiniyaadka hadday tahay lama xujaysanayo ilaa idaa caadadahaa daliilu min asharci dee tii hore waa tisaa la yidhi marka tanadabay ka sii hoosaysaa ilaa inuu daliil sharcii xoojiyo mooyaane id low ixtaja bihaa id low ixtuja bihaa haddii la xujaysan lahaa la addaa daalika ilaa taqyiiri sharaaci waa wuxuu arintuu ku cileeyey uun tii horeba in takyiiru sharaa'ic qofku sharciga uu isagu siduu doono uu bedelo oo idhaa maslaxad baan ku dhisay taxsiiniyaad ah tii horena waa kainoo tilmaamay ama qaybtii hore ama qismigii labaad inay dadku ku kala duwan yihiin taqdiiru nnaas lilxaajaat tanna waa tiyo kalun bal way ka sii hoosaysaa ilaa takyiiri sharaa'ic fa ina maa yaraahu bacdu nnaasi xasanan waxay u arkaan dadka barhkood inuu xasan yahay faqad yaraahu laakharuuna qabiixan kuwo kale maxay u arkayaan arin qabiixa waana in laisku khilkhilaafayo idan daliil qaadica ah waa inaan u helaa haddii kale taxsiiniyaad iyo caqli ay arrintu ay noqoto dee qof waaba kugu khilaafi kara waa ku odhan karaba arrintani maba ahba faa'iidaba kuma jirto oo arrin kaaga hor imanaya haadaa khud haadaa taasi intaa qaado waidaa tasaawat maslaxatu lficli wa mafsadatuhu halkan wuxuu inoogu sheegay arrintan ku jirnay maslaxadunbay ahayd haddiise ficilku mafsado iyo maslaxaba uu wato sidee loola tacaamulaya ficilka waxaa la idhaahdaa haddii ficilku uu ay sinaato wili maslaxadda ficilka iyo mafsadadiisu boqol konton fasahaada ku jira boqol konton maslixiina ficilka way ku jirta taasuu ka hadlaya laakiin kama hadal laba jaanib oo kale ficilku markuu maslaxo mujarada u wato boqol kiiba waa maslaxo kaa isaga mashaki ku jira in la qaadanayo boqol kiiba waa mafsado waa la dufaaci waa laska waa la diidi maxaa hadhay markaa kolkay isleegyihiin ah, tasaawi marka marka tasaawigaasi uu dhaco idaa tasaawat maslaxat اlficli wamafsadatuhu rujixa waxaa la arjaxayaa jaanib اlmafsadati ah, jaanibka mafsadada la arjaxaya sidee loo arjaxaya jaanibka mafsadada waan iskaga tegaynaa maslaxadani waan dufaacaynaa waay mafsadada xun labada marka waxaan leenahay maslaxada kontonkiiba haynagu dhaafta e mafsadadiisa haynagala maqnaada wy idan ficilka waa inaan la qaadanin waa sida idan waa qaacidadii bay ku dhisan tahay macruufka haydeed soo wada aragteen oo ahayd darulmafaasidi muqadamun calaa jalbi masaalixi mafsadadoo la dufaaca way ka horeysaa maslaxadoo la jiido waa tii qaacidadii lafteedii wey marka hadday sinaadaan maslaxadii iyo mafsadadu rujixa jaanibu lmafsadati jaanibka mafsadadaa la xoojin fa yudra'u lficlu ficilkii waa la difaaci lana qaadan maayo faina dar'a almafaasidi muqadamun calaa jalbin waatan qaacidadii faina dar'a almafaasid mafaasida oo la dufaacaa muqadaman waa laga hormariyaa calaa jalbi masaalixda oo lasoo jiito waa laga hormarinaya waa marka uu markaa mafsado iyo maslaxadu ay isleegyihiin istisxaabka isaga dib dhiganaa wallah subxana wa tacala